رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii siirada ee rawdat alanwaar waxaan ku sii dhex jirnay sanadkii wafdiyaalka ay nebigu sala allahu calayhi wasalam wafdi ahaan ay ugu imaanayeen wufuudii waxaan noogu soo dambaysay ninkii ahaa ninkii acraabiga ahaa ama heerbaadiyaha ahaa ee damaan bin faclaba ahaa ee nebiga u soo wafdiyey sala allahu calayhi wasalam geelkii uu watay ayuu masaajidka la soo galay waa ku dhex dabray oo waa ku dhex fadhiisiiyey kadibna rasuulkuu u tegay markaasuu ku yidhi su'aal baan ku weydiin doonaa waana kugu xoojinaa ha ii xanaaqin qisadaasaa markaa noogu soo dambaysay ama ninkaa wafdi ahaanta rasuulka ugu yimid markuu qoomkiisii u laabtay asagoo muslim ah kana siigtay wax allaala waxa andaab ahee ilaah sukadiisa la caabudo qoomkiisana uu u sheegay wixii ilaahay nebigu soo amray uuna ka soo reebay xaggiisa qoomkiisa nin iyo naag ma gallabaysan ilaa muslimiin bay noqdeen masjid bay dhisteen salaad bay u aadaameen wafdi ka fadli badnaa damaad ibnu faclabana ma jirin wafdun waxaan qaadanaynaa oo aan gelaynaa wafdigii lagu magacaabahayay cudrata iyo waa beli cudra iyo beli wafdi ayaa ay nebiga ugu tageen fii shahri safar bishii safar sanadii sagaalaad ee hijriyada qadima waxaa soo galay itnaa cashara rajulan laba-iyo toban nin oo min bani cudrati markaa ah laba iyo toban nin oo qabiilkaa cibro la yidhaahdo ayaa rasuulka u soo galeen wadakaruu waxay u xuseen oo ay u sheegeen wadakaruu waxay u sheegeen qaraabatahum qaraabanimadooda oo min qusay qusay ay qaraaban yihiin qusay waa nebiga awoogiisa marka la abtiriyo awoog kore ayuu markaa ahaa inay dadkaa qaraabo ahaayeen bay u sheegeen iyo wa nusratahum nusrisiintooda reer qusay inay gacan ku siiyeen lahu asaga qusay fii ikhraaji bani bakrin iyo wa qusaaca saaritaankii reer bani bakr iyo reer qusaaca min makata maka laga bixiyey faraxaba bihim waa soo dhoweeyey annabiyu nebiga sala allahu calayhi wasalam wa basharahum wuxuuna ugu bishaareeyey bifatxi shaam shaam furashadeeda shaam in la furan doonana wuu ugu bishaareeyey wanahaahum waxa uu ka reebay can su'aali alkaahinati nimanka kaahiniinta ah inay wax weydiistaan nimanka faalleeyaasha ah ee dhulka wax ku dhigdhiga waxba ha weydiisanina wa dabaa'ixi nusubi asnaamta wax lagu gowracana isagana wuu ka reebay nebiga waqad aslamuu way islaameen wa aqaamuu waxay ku nagaayeen ayaaman dhowr maalmood ay nebiga agtiisa joogeen uma kabacdi rajacuu way laabteen reer cudra wafdigii markaa ka socday wa calaa ifrihim ayaga raadkooda kuwaa markay baxeen isla markiiba jaa'a waxaa yimid wafdu beli beli wafdigeeda ayaa markaa yimid fii rabiici alwali sanadii rabiicu alwal oo isku xigaan bishii safar bay markaa ahayd fii rabiici alwal sanadii sagaalaad bishii rabiicu alwal sanadii sagaalaad ee hijrada fa aslamuu way islaameen ayagana wa aqaamuu waxay nagaadeen oo ay rasuulka la joogeen alaaan saddex maalmood uma intaa kadibna rajacuu way laabteen wafdu bani asad bin khusayma wafdiga lagu magacaabo reer bani asad bin khusayma u soo wafdiyeyntii ay nebiga usoo wafdiyeeyeen qadima waxaa u soo galay nebiga cashratun toban oo minhum ayay ka mid ah waa reer bini asadin qusayne fii awali sana tisca sanadii sagaalaad awalkeedii wa rasuuluullaahi rasuulkii allana fi lmasjidi masaajidka uu ku dhex sugan yahay maca asxaabihi asxaabtiisana uu markaa la joogo toban nin oo reer asad bin khusayma ah yaa nebiga u soo gashay fasallamuu way salaameen wa qaala wuxuu yidhi mutakallimuhum kuwii u hadlaayey kii mutakallimka u ahaa ee afhayeenkii u ahaa yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow innaa anagu shahidnaa waxaan qirnay ana allaaha ilaahay waxdahu keligii inuu yahay laa shariika lahu shirkina uusan lahayn wa annaka adiguna cabduhu addoonkiisa inaad tahay ayaan qirnay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa wa ji'naaka waan ku nimid yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow walam tabcad mana soo dirin ilaynaa xaggeenna bactan wax ciidan ah way ku mana sheeganayaan rasuulkii allow annagu waa islaamnay ilaahay baan qirnay keligii abaan ku qirnay waan kuu nimid adigoon ciidan iyo dagaal nala ku qaadinoo noo soo dirin ayaan kuu nimid fa aslamnaa waan islaamnay walam nuqaatilka ma kula dagaalamin kamaa qaatalaka say kula dagaalamin oo kale banuu fulaan reer hebel wa naxnu anaguna liman waraa'anaa dadka naga dambeeya salamun horumar baanu u nahay macnaha waxaan u nahay horumarsi oo dadka annaga markaa naga dambeeyana horumarsi baan u nahoo ayaguna way islaamayaan oo islaamkii annaga aan qaadanay ayaguna qaadanayaan fa aslamnaa waan islaamnay alayka korkaaga macnaha fa aslamnaa walam nuqaatilka mana kula dagaalamin kamaa qaatalaka say kuula dagaalameen banuu fulaan wanaxnu annagu liman waraa'ana dadka naga dambeeyaan salamun horumar u nahay way gal sheeganayaan fa anzala allah ilaahayaa wuxuu soo dejiyey yamunuuna way galladaysanayaan calayka korkaaga an aslamuu inay islaameen qul dheh laa tamunnu ha galladaysanina calaya korkayga islaamakum islaamnimadiin balse allaahu ilaahay ayaa yamunnu galad leh calaykum korkiina ilaahayaa idinku galladaystay inaad islaamtaan an hadaakum hanuun uu idin hanuuniyo darteed liliimaani markuu iimaanka idinku hanuuniyey in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya aayaddaasaa lagu soo dejiyey wasa'aluuhu waxay wax ka weydiiyeen rasuulka camaa kaanuu wixii ay ahaan jireen yafcaluunahu kuwa sameeya fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliga oo min alciyaafati shimbir cayrin ah wahiya sajru tayr waa shimbirkoo la sajriyo markuu rabo qofku inuu safar aado shimbirka khaasatan galeyrka ama gariirka la dhaho yaa dhagax lagu tuurayaa hadduu dhanka miigta aadana way wanaajisanayaan oo arrintoodii bay samaynayaan haddii ay aadaan haddii shimbirka uu aado dhanka bidixda ahna way baasaysanayaan arrintiibay markaa ka harayaan marka shimbir cayrinbay samaynayaan iyo walkahaanati faalka faalinta ayay markaa samaynayeeno waxay samaynayeen kuhaanada waa in wax la faashado ama dhulka wax laga dhigdhigo wa darbi alxasbaa'i xasbaha oo mataqaanaa la garaaco darbilxasbaa waxaa loola jeedaa macnaha xasbaha quruxa iyo kuwaasaa markaa la garaacaya oo dhulkaa lagu xariiqaya waxbaa lagu samaynaya waa nooc faaliska ka mid ah fanahaahum wuu ka reebay rasuulka can dalika arrintaa wasa'aluuhu waxay weydiiyeen can ramli ramligay weydiiyeen waa faalka faqaala wuxuu yidhi cullimhu waxaa la yidhi cullimhu waxaa la baray nebiyun nebi baa la daray faalka iyo dhulka wax lagu faaliyo nebi nebiyada ka mid ah ayuu ilaahay baray faman saadafa qofkii waafaqa mila cilmihi nebigaas la baray cilmigiisa oo kale fadaaka ay jaa'is waakaa wuu bannaan yahay haddaad nebigaasi wixii uu samaynayey ilaahay ku ilhaamiyey aad waafaqdo wuu bannaan yahay wa ilaa haddii kale falaa maya ma bannaana macnaha wa macluumun sida la og yahayna ana almusaadafatu in la waafaqo mustaxiilatun almacrifa in la garto mustaxiil waayo almacrifa in la garto ayaa mustaxiil ahee maba dhici karto sidaad ku ogaanaysaa inaad waafaqday iyo in kale waa ma jiro wa kullu haadihi alacmaal camalada oo dhan duna tarakhusi waa qiyaas keliya waa qiyaasid cala alghaybi qaybka la qiyaaso shanbir dhinacaan iska aaday baasaan la kulmayaa waa iska joogaa iyo wax noocaasoo kale dhulka wax lagu dhigdhigay saasay noqonaysaa iyo waa takhriis iyo qiyaasid oo cala alghaybi qaybka la qiyaaso wamakata way nagaadeen wafdigii wafdigaa reer reer bani asad bin khusayma ayaaman dhowr maalmood bay nagaadeen yatacallamuuna ayagoo baranaya alfaraa'ida waajibaadka uma insarafuu kadibna way gadoomeen way baxeen waqad ajiizuu ayagoo ijaaso la siiyey hadiyooyin buu rasuulku siiyey sala allahu calayh wasalam wafdu tujiiba wafdigii tujiibaanu gelaynaa tujiiba faracun waa farac oo min qabiilati kinda qabiilada reer kinda la dhaho farac ka mid ah waaye waagii mtaqaanaa jilib ka mid ah qabiilooyinkii kinda waqad jaa'a way yimaadeen haaulaa'i kuwa bisadaqaati qowmihim dadbay wax dheer yihiinba markayba nebiga wafdi ahaan ugu imaanayeen qoomkooda sadaqaadkoodii ayay markaa wadeen oo mimaa fadala ka soo haray can fuqaraa'ihim faqiiriintooda waa sakada marka la qaado waxaa laga qaadaa dadka meesha deggan taajiradooda faturaddu calaa fuqaraa'ihim faqiiriintooda lagu celiyaa marka wixii faqiiriintoodii ka soo batay oo fadli ka soo noqday ayay keeneen fa surra bihim wuu ku farxay rasuuluullaahi sala allahu calayhi wasalam wa akrama wuxuu wanaajiyey mahwaahum abaalmarkoodii hawaabkoodii abaalmarkoodii soo dhowayntoodii waa wanaajiyey wa qaala abuu bakar wuxuu radia allaahu canhu maa qadima ma soo gelin calaynaa korkeenna wafdun wafdi oo min alcarabi wafdi carabta ka mid ah oo midla haadaa reer tujiibo oo kale ah kuwan oo kale ah weli nooma soo gelin faqaala sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu yidhi ina alhudaa hanuunku biyadi illaahi ilahay gacantiisuu ku jiraa xanuunka gacanta alluu ku jiraa faman aaraada bihi qofkii uu la doono khayran khayr uu la doono alle sharaxa sadrahu laabtiisa wuxuu ku sharxaa liliimaani iimaanka lagu sharxaa laabtiisa waa la ballaariyaa oo waa la waasiciyaa oo iimaanka ka buuxsanaa qofkuu ilaahay khayr la doono subxaana wa tacaala wa kaanuu waxay ahaayeen yas'aluuna kuwa su'aasha nebiga cani ilqur'aani qur'aankay weydiinayeen waasunani iyo sunnooyinka yatacallamuunahaa xaal ay ahaayeen kuway baranayaan way baranayeen oo qur'aanka in loo akhriyo in sunnooyinka iyo sunnada loo sheego taasay markaa weydiisanayeen mar allaala markay weydiistaanna waa loo sheegaayey yatacallamuunaha xaalay ahaayeen kuway baranaya uma intaa kadib araaduu waxay dooneen alrujuuca laabasho inay noqdaanoo meeshii ay ka yimideen ay u noqdaan bay dooneen faajaazahum waa abaalguday rasuul ullaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ijaaso iyo abaalgud buu siiyey weliba biafdala maa kaana yujiisu bihi alwufuud wixii wafdiyaalka uu siin jiray uu ku abaalmarin jiray wax ka fadli badan oo ka badan oo ka dheeraad ah ayuu nebigu dadkaa siiyey biafdala ma shay kan u badan kaana uu ahaa nebiga yujiizu bihi mid ku abaalgudaa oo siiya alwufuuda wafdiyaalada wasa'alahum wuxuu weydiiyey nebiga nin kasta waxbuu siiye gooni ahaan wasa'alahum wuxuu su'aalay hal baqiya minhum axadun qof maidin diman yahay qof idinla socday oo aan idin soo raacin oo aan waxsiin ma jiraa qaaluu waxay dhaheen ghulaamun canug yar ayaa ayaan khalafnaahu waxaan ku soo dhaafnay fii rixaalinaa alaabteena raxaaladii iyo alaabtii iyo wixii aan wadanay ku yar oo aan ku soo dhaarnay ayaa jiroo gadaasheenna ahaaday huwa asaguna axdaunaa waa midka noogu yar sinan xagga da'da asaa noogu da'yar meeshaan uga soo tagnay qaala rasuulku wuxuu yidhi arsiluuhu ii soo dira kaana intaad tagtaan ii soo dira fa aqbala wuu soo qaabilay macnaha intay tageen bay dheenbax rasuulka u tag wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulkii allow an ana anigu min alrahti kooxdii baan ka mid ahay alladiina atawka kuu timid aanifan hadda kuwii hadda kuu imaamayad soo awaalgudday oad wax soo siisay ayaan ka mid ahay fa qadayta waad u gudday oo waad siisay xaajatahum baahiyaalkooda waad baahi tirtay waaye xaajaadkoodii baahidii iyo dhibkii ay qabeen waad u gudday faqdi xaajatii ana xaajadayda ii gud buu yidhi anigana xaajadayda ii gud qaala rasuulku wuxuu yidhi wamaa xaajatuka dantaadu maxay tahay xaajada iyo baahida aad qabta adi waa maxay qaala wuxuu yidhi tas'al allah ilaahaya waxaad ii weydiinaysaa an yakfira lii inuu ii dembi dhaafo wayarxamnii iina naxariisto wayajcal inuu yeelo khinaayata jihnimadayda fii qalbii qalbigayda inuu ilaah yeelo subxaana wa tacaala ani geeli xoola kaama rabe rasuulkii allow baahida aan qabo iyo dhibka aan qabo waxawaaye inaad ilaahay ii weydiiso inuu alla dembiga ii cafiyo subxaana wa tacaala wamaa xaajatuka baahidaada iyo dantaadu maxay tahay qaala tas'al allaha allaad ii warsanaysaa ood ii weydiinaysaa an yakfira lii inuu ii dhaafo wayarxamunii ii naxariisto wayajcal uu ii yeelo hinaaya taajirnimadayda fii qalbi qalbigayga qofku inuu laabta taajir ka ahaado fadacaa lahu bidalika arrintaasuu rasuulka ugu duceeyey wa amara lahu wuxuu kaloo u amray bimidli jaa'izati asxaabihi asxaabtiisa wixii la siiyey oo kale in asagana la siiyo fa kaana ninkaa wuxuu ahaa aqnaca annaas dadka midka ugu qanaaco badan buu ahaa wa habata wuu sugnaaday fi riddati wakhtigii riddada markii dadku nebigu dhintay dadku ay diinta ka ridoobayeen cala alislaami wuu ku sugnaaday islaamnimada korkeeda wa wacada wuxuu wacdiyey qowmahu qoomkiisa uu yidhi warmay hallaabanina musaylamo iyo dadkaa nebinimada sheeganaya waa beenaalayaala iska daaya wawacada qowmahu qoomkiisiina wuu wacdiyey faabbatuu calayhi ayaguna islaamkay ku sugnaadeen islaamka dushiisay markaa ku sugnaadeen wafdu bani fazaara reer bani fazaara wafdigoodii jaaca waa yimid haada alwafdu wafdigan ee kan ah bacda marjicihi noqoshadiisii kadib nebiga sala allahu calayh wasalam min tabuuka tabuukuu ka soo laabtay ayaa reer bani fasaare ayaa wafdi ahaan nebiga ugu yimideen fii bidcata cashara rajulan dhowr iyo toban nin ayagoo ah muqiriina ayagoo qirahaya bilislaamnimada ayagoo islaamkii qiray oo muslimiin ah yay u yimaadeen wahum ayagoo ama waxaa hum ayagoo mustiniina mustiniin markaa ah macnaha abaaraysan ayagoo muslimiin ahoo abaaraysan oo dhulkoodii abaar ahaa bay rasuulka u yimideen fasa'alahum alnabiyu nebiga wuxuu weydiiyey sala allahu calayhi wasalam can bilaadihim beledkooda war dhulkiina see ahaa buu yidhi fashakow waxay u sheegteen jadbaha abaarteeda wa qaaluu waxay dhaheen fadcu llaaha lanaa ilaahay noo tuug fadcu llaaha ilaahay noo tuug lana anaga rabbaka rabbiga yugifnaa hana roobeeye ilaahay ha noo gargaaree noo tuug washfac lanaa washfac nooga ergey oo nooga shafeeca dalab lana anaga ilaa rabbika rabbiga walyashfac lanaa annagana ha noo ka dalbo rabbuka rabbiga ilayka xaggaaga macnaha marka way toosnaayeen intaan dambay ku xumeeyeen walyashfac lanaa rabbuka ilayka macnaha adigana ilaahay noo dalab oo shafeeco nooga dalab ilaahayna shafeecaha noo kaa dalboo adigano kaa weydiiyo saasay markaa ula jeedaan faqaala rasuulku wuxuu dhaha subxaana allah ilaahay baa nasahan waylaka hooge haada arrintan waylaka haada anna anagu ashfacu ilaa rabbii ana anigu ashfacu ilaa rabbii rabbigay ayaan ka ergaynayaa asagaan idinkaga shafeeca dalbayaaye faman da aladii waa kee midka yashfacu rabbunaa ilayhi yashfacu uu shafaaca ka dalbaya rabbunaa rabbigeen ilayh xaggiisa maba jire laa ilaaha ilaa huwa asaga mooyii alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro alcaiimu waa alcaliyu alcadiim waa allaha sareeye ee weyn wasica waxaa ballaarto waasic noqday kursiyuhu kursigiisa alsamaawaati waalard samaawaadkii arlada fahiya ayadu waa arladiiye tacidu way jiiqday min cadamatihi ilaahay cadamadiisay la jiiqday ay la qaylisay iyo wa jalaalihi weynaantiisa kamaa yacidu raxlu sida raxliga uu u jiiqo alxadiidi ee cusub aljadiidna way jirtaa ee jadiidka ah mar allaala marka la saaro rarada oo waxyaabaha raxliga ah sida uu u jiiqo ee uu u dhawaaqo iyo samadu u dhawaaqday waayo meel taaka la saaro iyo laba far ma jiro ilaa marad baa ku sujuudsan mid baa ku rukuucsan mid baa ilaahay ku baryaya subxaana wa tacaala uma intaa kadib sacida alminbara mimbarkii buu qoray nebiga wadaca allaaha ilaahay ayuu tuugay xataa agaafahum ilaa ilaahay uu ugu gargaaray bilmatari roob alghaziiri fara badan iyo waraxmatan naxariis attaamati oo taam ahoo dhammaystiran raxmad buuxdoo dhammaystiran buu siiyey ilaah subxaanah wa tacaala wafdu najraan reer najraan wafdigoodii baanu gelaynaa najraan mantiqatun waa mantiqad kabiiratun oo weyn calaa xuduudi اlyaman yaman xuduuddii ku taalaa quuluhaa dherarkeeda masiiratu yowmin maalin inta loo socdo ayuu waaye linraakibi sariici ninka raakibkee faraska saaran ee sariica ah faraska dheereeya meel uu hal maalin u soconayo yay dherarkeeda la egtaha mantiqada kaanad waxay ahayd tashtamilu mid kulansatay calaa alaaatin wa sabciina qarya toddobaatan iyo saddex degmo ama toddobaatan iyo saddex qaryadood oo magaalo ay kulansatay mantiqada fiiha waxaa ku dhex sugan cishruuna wa mia boqol iyo labaatan alf oo kunoo muqaatil dagaalyahana ah ilmahay caruurtaa markaa ku jirin boqol iyo labaatan kun oo muqaatiliin ah oo dagaalyahanoo gaashaan qaadyo ah kulluhum dhammaantood calaa diini nasaara diinta kiristankay haysteen dhammaantood diinta nasaara markaa ku sugan fakataba wuu u qoray rasuulu ullaahi sal allahu calayhi wasalam ilaa asqufihim shiiqoodii asqufka waa shiiqa baadariga ugu sarreeya ayaa markaa la yidhaahdaa inta nasaara ninka shiiqa uga ah waa asqufe asqufihim shiiqoodii buu rasuulku warqad u qoray yadacuuhum uu ugu wacahayo ila alislaami islaamnimada islaamka soo gal falammaa qara'a markuu akhriyey alkitaaba warqadniina fasdaca wuu argagaxay asqofkii wuu argagaxay baadarigii wastashaara wuxuu la tashaday qaasatahum dadkoodii qaaska ahaa dadka qaaskee madaxdii asaga u dhowdhow ayuu la tashtay wastashaara qaasatahum uma caamatahum kadib ladgoynihii guud ahaan buu la tashtay faistaqara wuxuu ku sugnaaday ra'yuhum go'aankoodii calaa irsaali wafdin wafdi in la diro mar allaala marka la tashto faa'iido baa soo baxda iskama duulaan qaadin laakiin wuxuu la tashtay dadkii qaas ka ahaa iyo dadkii caamka ahaa marka arrinta la falanqeeyee la fiirfiiriyey waxaa u soo baxday in wafdi la diro yucaaliju soo daaweeya alqadiyata qadiyada arrintaas taagan wafdi yucaalij ahoo soo habeeya kana soo shaqeeya qadiyadda in markaa la diro faarsaluu way direen wafdan wafdibay direen yatakawanu ka kooban min sittiina rajulan lixdan nin wafdi lixdan nin ka kooban ayay direen fa jaa'uu waxay u yimideen annabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkay u yimideen waqad labisuu ayagoo soo xirtuu soo labistay xulalan bilabo oo min xabiratin dharka xabiraha markaa ah dhar xabira ah iyo yajuruunaha ayduu jiidahaya dhar isku joog ahoo xadiraa xabiradu waa mtaqaanaa xariir waa dharka weliba yaman lagu sameeyo yajuruunaha ayduu jiidahaya iyo wa ardiya tango oo min xariira xariira ka samaysan wa khawaatiima faraatiyaal bay soo gashteen oo min dahabin dahab ah faraatiyaalla dahab ah ayay soo gasheen intaa waxaa la rabaa in nabiga la waxa ay wataan uu ka heegaysto saasay markaa rabaan nebigana arrimooyinkaa dannaba ka gala falam yukallimuhum mawuusan la hadlinba rasuulu ullaahi sala allahu calayh wasalam qof kasta siduu ku qaabilaa nebiga dadkani waxaa munaasaba inaan lala hadlin sida noo imaan doontaba markii ay soo galeen rasuulku shib buu ka dhahay fa ashaara waxaa u ishaaray calayhim korkooda bacdu kibaari asaxaaba saxaabada kuwooda waaweyn qayb ka mid ah an yugayiruu inay bedelaan xulalahum xulashii ay wataan war dharkaasaan bilabaha aad wadataan bedela horta wayadacuu ay dhigaan kawaatiinuhum faraatiyaalkooda war nebigu saa idinkula hadli maayo haddaad rabtaa inuu nebigu idinla hadlo arrinta wax ka bedela dhar tawaaduca qaata faraatiyaalkan dahabkana dhiga fa facaluu way sameeyeen fakallamahum wuu la hadlay rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam wa wuxuu ugu yeedhay ilalislaami islaamnimada faaba way diideen islaamnimadii ayuu ugu wacay way diideen wa qaaluu waxay dhaheen kunnaa muslimiina qablakum annagu hortiinaan muslimiin ahaynba hortiinaan muslimiin ahayn faqaala lahum rasuulu rasuulkii alla wuxuu ku yidhi yamnacukum wuxuu idinka reebayaa can ilislaami islaamka alaaan saddex waxyaabood saddex arrin oo aad samaysaan baa jira islaamkana idinka reebahayo kow cibaadatukum cibaadadiinaad caabudaysaan assaliiba calaamada saliibta ah waa kirishtanka calaamadiisa way caabudaan in badan baa dadka la hoos dhigaa in badan baa dadka lagu dul sawiraa raashinka gobol ka mid aha lagu soo sawiraa oo dadka la siiyaa macnaha saliidkaa ciisay ula jeedaan cibaadadeeda iyo wa aklukum cunitaankiina laxma alkhinziiri hilibka doonfaarkaaad cuntaan waad cuntaan diintaad sheeganaysaanoo muslimiin baanayn aad leedihiinna ma ogola iyo wa zacmukum sheegashadiina anna lilaahi ilaahay waladan inuu leeyahay tacaala allah cama yaquuluuna culuwan kabiira subxaana allah ilaahay baa ka nasahan qaalu waxay dhaheen faman mahalu ciisaa yaa ciise la mid ah waa yihiin haddii aad diidaysa arrintaa ciise ilaahay wuu qalqay subxaana wa tacaala khuliqa min hayri abbin abbala'aan buu abuuray yaa la ah marka فأنزل allah ilaahay baa soo dejiyey fii daalika arrintaa darteeda ina mahala ciisa ciise tusaalihiisa cinda allaahi ilaahay agtiisa ka mahali aadam waa aadam oo kale khalaqahu min turaab caruu ilaahay ka abuuray uma qaala lahu wuxuu ku yidhi kun ahaw fayakuun waana ahaaday alxaqu min rabbika xaqa rabbiga xaqu ka ahaadaye falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakiya faman xaajaka kii kula murmaa fiihi ciise arrintiisa min bacdi maa jaa'aka min alcilm cilmigii markuu kuu yimid kadib faqulku dheh tacaalow kaalaya nadcu aan u yeerna abnaa'ana ilmaheenna wa abna'akum ilmihiina wa nisaa'anaa haweenkeenna wa nisaa'akum naagihiina wa anfusanaa nafafyaalkeenna iyo wa anfusakum nafyaalkiina uma intaa kadibna nabtahil aan habaartanno oo fanajcal aan yeelna lacnat allah ilaah lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa beenaalayaasha ah wala ibtihaalayaa waa la habaartamayaa fatalaaha calayhim waa ku akhriyey korkooda rasuulu ullahi sal alla alيh wasalam wadacaahum wuxuu ugu yeedhay ila almubaahalati in la yadhaadho habaaro faalabuu minhu waxay ka codsadeen fursatan fursad in la siiyo waxay waan ka fakaraynaas ubay dhaheen wastashaaruu way tashteen fii baynahum dhexdeeda faqaala in kaana nebiyan ninka hadduu nebi yahay walaacannaahu oo aan la hadsaartanno laa yabqaa minaa naga hari maayo shicrun tin walaa dafrin iyo cidi abaabi'aynaan oo dhanba ilaa halag wuu halaagsamayaa faradoo waxay ku raadi noqdeen biicطaa'i iljisyati inay canshuur bixiyaan wahiya alf canshuurta la bixinaya maxay tahay wahiya alfun xullatin waa kun bilad oo fii safarin bisha safar la bixiyo wa alfu xullatin e, kun oo biladood oo dhan isku joog ahoo fii rajab la bixiyo haddaa way isu soo xarakeeyeen way soo waxeeyeen nebigu lama hadlin maanta inaad u jeedaa sida looga qaadayo waalfu xullatin oo fii rajab la bixiyo maca kulli xullatin xullad walba dharkaas markay bixinayaanna waxaa la socda uuqiyatun hal uuqiyadood waa afartan diinaar afartan diinaar baa markaa la socota wa jacala lahum waxaana loo yeelay ayaga adimnata ballan iyo waalamaana amaani inaan la taabanayn waalxoriyatu xoriyad inay ku haystaan fi diini diinka dhexdiisa tartiib guryahooda say damahta dhex aabudaani waxay doonaan uma kadib qaaluu waxay dhaheen arsil macanaa nala dir rajula min amiinan aamin ah min amiin ah nala dir bay dhaheen fa arsala macahum rasuulku wuxuu la diray abaa cubaydata caamir bni jaraax fasumiya waxaa loogu magacdaray biamiini hadihi اlumma ummaddan amiinkeeda wa fii cawdatihim laabashadoodii ilaa najraan ay u laabteenna aslama inaani minhum laba ka mid ah intii soo dhufdisay ayaa islaamtay uma kabacdi bada'a alislaamu islaamku wuxuu bilaabay yafshu inuu ku faafayo fiihim dhexdooda xataa aslama ilaa ay islaameen jamcun koox oo minhum ayaga markaa ka mid ah wafdu ahli taa'if baanu geli doonaa meesha ha joogto wabiاllahi towfiiq wallahu subxaanah wa